darfa zamaani wa darfa almakaani maxaa loola jeedaa darfu zamaan waxaa loola jeedaa waa ismu zamaan oo ficilku dhex dhacay waa ismu zamaan ficil dhex dhacay darfu makaanna waa maxe waa ismu makaan ficil ku dhex dhacay waa intaas ah. ismu zamaan oo ficilku dhexdiisa ku dhacay ismu makaan oo ficilku dhexdiisa ku dhacay waa intaas wax meesha laga rabaa wuxuu yidhi wa darfu zamaani darfu zamaan huwa smu zamaani waa ismu zamaan waa zamanka magaciisa isimka almansuubu la nasbiyey bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii fii macnaheedoo lasoo qadara lagu nasbi fii ayadii lasoo qadari maa fiidu waxbay jirtaa wax ma nasbido hadda waa kan kitaabku kuu qabtay tambiih fiiriya sharax tambiih muraadun biqowlihim bitaqdiiri fii ey taqdiiri macnaaha u ku yidhi laa lafdaha taqdiiri macnaaha laa lafdihaa marka lagu leeyahay bimacnaa bitaqdiiri fii fiidii lafdigeedii maaha maxaa yaele lafdiga fiidu waxbuu jaraa wax ma nasbiyo laakiin fiida macnihii ay tusi jirtay wey maxay tusi jirtay fiidu dharfiya shay shay ku dhex sugan soo maaha ismu zamaanka ismu makaanku markay nasbisan yihiin nuucaasay tusayaan waxay tusayaan ficil oo makaankan dhexdiisa ku sugan oo ku dhacay amase zamankan dhexdiisa ku dhacay shay shay ku sugan ayay fiidu tusi jirtay waa nuucaas marka macnihiiyaa loola jeedaa ee loolama jeedo fiidii lafdigeedii markaasuu ku yidhi tambiih muraaduhum ujeedadooda ay ula jeedaan biqowlihi markay nuxaadu leeyihiin bitaqdiiri fiih ey taqdiiri macnaha laa lafdihaa lafdigeedii maaha lafdigeedu waxbuu jiraa marka waa ismu zamaan oo zamankaas dhexdiisa ficil ku dhacay saasaa loola jeedaa naxwu alyawma oo kale weeye alyawm waxaa la idhaha min duluuci اlfajri ilaa quruubi الshamsi fajerku markuu dhasho oo salaada subax adinka dambe loo adamo yom aaldha maalinkia bilowday saas darteeda qofkii soomaya cuntadu waa ka xaaraan yom aaldha marka fejerku dhasho qoraxdu markay dhacdo yom waa dhammaaday maxaa leedaha marka sumtu waan soomay alyawma ir hadde alyawma waa ismu zamaan waa maalinkan magaciisii zamankan magaciisii wey dhexdiisana maxaa ku dhacay soomka ah, soomkaa ku dhex dhacay sumtu ficlu wa faacil alyawma waxay leedahay alyawma darfu zamaani mafcuulu fiihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri waxaa dhihi kartaa sumtu alyawma maanta sumtu waxaan soomay yowman maalin nakira ka dhigo haddaa rabtana idaafee sumtu waxaan soomay yowma alkhamiis ah, intuba kuu banaan algelyo macrifee sumtu waan soomay alyawma maantada haddaad rabtana nakira ka dhig sumtu waxaan soomay yowman maalin hadaa rabtana idaafe sumtu waxaan soomay yowma alkhamiis waa isla meesha wlaylata layladu waa min guruubi shamsi ilaa uluuci fajri saadiq ah, waa min guruubi shamsi qoraxda markay dhacdaa laga bilaaba ah, waatimu siyaama eh, ila leyl hmm. hmm. uma atimu siyaama ila اleyli marka habeenkii marka la gaaro marka qoraxdu dhacdo marka soon waa u dhamaad soon waktigiisa lama joogo marka leylku waa min guruubi shamsi ilaa duluuci اlfajri saadiq وkuluu واشhربوا xatىa yatabayana lakum الkhayd الأbyadu min alkhayd الأswadi min alfajr marka halkaas la gaarana cuntadii xaaraam ka noqona marka habeenku wuxuu u dhexeeya intaas waa min غurubi الشhamsi ilىa طuluuci الfjri صاadiq waxay leedahay اctakaftu waan اctikaafay alleylata xalay ama waxay leedahay leylatan nakiro ka dhig ama idaafeya waxaa tira laylaة اljumucati laylaة اljumucati laylaة sabti inuu yihahda ka fiicnay ictikaaf laguma gaar yeeli karo habeenka jumcada halkaas habeenaan ictikaafa ma dhigi karti marka habeen kale inuu noogu misaaliya ka fiicnay waay ictakaftu waan itikaafay allaylata marka allaylata waa maxay marka waa ismu zamani soo maaha waktigan magiciisi weeye allaylata maxaana dhexdiisa ku dhacay ictikaafkii ficilkaana ku dhex dhacay oo ah ictikaafkii waxay leedaha marka ictakaftu ficlu wafaacilu allaylata darfu zamaani mafcuul fiihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih kaalgeli ictakaftu laylata habeenkaanaan itikaaf haddaad rabtana nakira ka dhig ictakaftu leylatan habeen un baan ictikaafay rabtana idaafe ictakaftu leylata aljumuca leylata alkhamiis leylata leylata wa gudwatan subaxa hore gudwa salaada subax markay dhalato oo adinka hore uu dhaco ilaa qoraxdu soo baxayda soomaali magac maleeda yaa sheegaya magac qorax salaada subax markay dhalato adinka solama adimo adinka dambe markuu dhaco marka la suxuuranayana maxaa laleeyahy aroortii soomaa marka la suxuurana ya jarmaado <laughs> ooga hore ooga hore ooga hore moogtahay waa adinka macnaha waa fajerka hore fajerka horaa wuxuu samaynaa iftiin ayaa halkaas ka soo muuqana ooga hore waa saas fjrka saadiqa iyo fjr kaadiba soo maahan kaadibku markuu soo baxo way ooga hore macnaha waxaa loola jeedaa iftiina inta ka soo baxa qofkan wu u qaadana salaad subax inay dhalato mana dhalan kaadibaa la yidhaha asaga dhanba marka dambe waa baabaa kadib waa kii weynaayo runta ahaa sidaa isagoo ballaaran oo saas buuraha korkooda iyo dhulkao dhan ugu dadban oo inuu soo siyaado maahan aan nuqsaamayna soo bilaaban kaasaa marka waagu ku berya marka udwatan iyo bukratan waa fajarku markuu dhasho iyo qoraxda markay so baxda inta udhaxayda bis haday qoraxda soo baxda bukra waa la dhaafay ah, marka waa waa subaxa waktiga ugu horeeya wey bukrada iyo qudwadu marka qudwatan iyo bukratan waa min salaati subxi ilaa طuluuci shams waxaad leedahay azuruka udwatan azuruka waxaan ku booqanaa udwatan aw bukratan ayaad leedahay marka haddaad rabtona waa idaafayn kartaao gudwata yowmi اkhamiis waad kartaa bukrata yowmi sabti waad dhihi kartaa oo waa idaafayn kartaa azuuru ficli mudaarc faacilkii waa ana kaafti waa mafcuul bihi qudwatan waa mafcuul fiihgii maxaa yaele dhexdiisaa siyaanadu dhacday waa ismu zamaan horta zamanu magac u yahay dhexdiisana maxaa ku dhacay waxaa ku dhacay ficil oo ah booqashadii bukratan waa la mid wa saxaran waa aroorti waa waktiga oo la suxuurto wey oo salaada subax intaysan dhalan wey waa aakhiru leyl qubayla fejri saadiq fejerka saadiqa wax yar ka hor wey ah, saxarka saxarka waa waktiga suxuurta waa waktiga fejerka saadiqa ka horeeya ah, oo adinka horo salaada subax u dhaco kii kalena uusan weli dhicinoo salaada subax lagu tukanaya lama adinay salaad subax leeda midka hore waa waktigiisa xataa salaad cesho la tukan kara weli salaadu ma dhalan waxaa lagu jiraa habeen maalin lama gaadhin laakiin waa soo dhow yahay waa isbaraarujin meeshaas wey saxar waa aakhiru leil saxaran waxaad leedahay azuuruka saxaran amase waxaad tidhaahdaa salaytu saxaran saxaran amase jiituka waa ku imaanaa saxara yowmi اljumuca middaa rabta iska dheh saxaran waqadan beri hadan waxaa la dhahaa ismu اlyowm aladi bacda yowmika aladi anta fiih maalinka aad joogto maalinka ka dambeeya magaciisa wey maalinka adugu haddi aad ku dhex sugan tahay maalinka ka dambeeya maalinkaasa la dhaha hadan waa ismu اlyowmi اladii bacda yowmika aladi anta fiih hadan wacatamatan fiidka hore waa habeenka waa uluثu leyl اأwl catamadu uluثu leyl اأwl waa habeenka marka saddex loo qaybiya qaybta ugu horeyda waa habeenka fiidka hore wey aatiika catamatan aad leedahay ow catamata laylat اkhamiis aad dhigi karta waa idaafay kartaa wa sabaaxan sabax sabaxa wuxuu yidhi cinda alfuqahaa waa min nisfi اleyl ilى zawaal waxaana dhici karta in loola jeedo min duluuci اlfajri saadiq ilى zawaal intadirnii sabaaxan ow sabaaxa ywmi اljumuca aad leedahay wa masaaan galab masaa wuxuu yidhi waa min الظuhri ilى نiصف الleyl waxaa leedaha ajiuka masaaءa ow masaaء الkhamiis wa abada abad waxaa la dhahda الزamaan almustaqbal aladi laa نihaayaةa limuntahaa waa zamanka soo socdo meelu ku dhamaado aan la arag abadan weligeed wey wa amadan amadan waa ismu lizamanin mustaqbalin zaman oo mustaqbaloo soo socda un wey marka waxay leedahay hadda kadib laa ukalimuka amadan hadda kadib kula hadli ma waa xiinan waa waqti xiinan xiinan xiinan waxaa la radaa ismu lizamanin mubham zaman qarsoon magaciis weeye wuxuu noqon karaa wakti yar wuxuu noqon karaa wakti badan sm lzamn mubhamin zaman qarsoon wey magaciisa wa caaman sanad sanad waa saddex shamsiyada midda qoraxda lagu tiriyo oo saddex boqol lixdan iyo shan maalin ah iyo in yar iyo sanadka oo qamariga oo sanadka muslimiintu yaqaaniinoo dayaxa laga tiriyo oo ah saddex boqol konton iyo afar maalin iyo qadar aad u yar iyo sanadka cadadiga ah oo ah saddex boqol iyo lixdan sanadku waa saddexdaas mid waxaa la ihahdaa sanad oo shamsi ah waa saddex boqol lixdan iyo shan midna waa sanadka qamariga oo bisha ama hilaaliga waa saddex boqol konton iyo afar iyo qadar yar midna waa midka cadadiga ah saddex boqol lixdan wey isagu marka midka sharciga in lagu xisaabtamana waa midka qamariga oo ah saddex boqol konton iyo afar kaas wey dad ayaa jira ku xisaabtamo sekada ku bixiya sanadka shamsiga marka sanad walba sekadooda imisau dib u dhace koob iyo toban maalina dib u dhace toban sano marka la joogo imisay dib u dhacdo boqol iyo toban maalinay dib u dhacdo labaatan sano markay sekada bixinayaan imisay dib u dhacdo laba boqol iyo labaatan maalina dib u dhacday soddon sano markay sekada bixinaan imisay dib u dhacday saddex boqol iyo soddon maalin waxaad ku dartaa laba <clears throat> saddex sano ku dar saddex sano saddex sano marka ay haddana sekada bixinayaan soddon iyo saddex ayay dib u dhaceen soo maahan ku dartii hore saddex boqol lixdan iyo saddex rubacyadii laysku darayna waxaa ka soo baxa ugu yaraan laba sano markay soddon iyo saddex sano sekada bixinayaan hal sana sekadu ku maqanta oysan wax sekaa bixin dadkaas dadka ku xisaabtama taariikhda milaadiga markay soddon iyo saddex sano idinka xisaabiya sanadkiiba koob iyo toban maalin iyo in yar waayo oo rubac ka siiya ah. ilaa sanadka oo shamsiga waa saddex boqol lixdan iyo shan maalood shan maalin iyo rubac wey iyo rubac wey marka markay marsiinayaan soddon iyo saddex sano hal sano sekadood waa la hubaa waa lagu leeyay waa lagu leeyay ah. marka laakiin kuwo waxaa jira wadaadaaho katarahoo qaab kale iyaguna u xisaabiya waxay ku leeyihiin sanadkii meeqaa nala socota koob iyo toban maalin iyo rubac soo maaha sekada nagu waajibayday koob iyo toban maalin iyo rubac qadarka uga soo aadanay sekada nagu waajibtaan waxaan u qaybaynaa saddex boqol lixdan iyo shan maalin iyo rubac qadarkii ku soo aadayey koob iyo toban maalin iyo rubac ayaan sanad walba sekada ku darayna waa qataraa jira oo qaabkaas <laughs> ugu daray oon waxba ku baaqanayn si daqiiqa u xisaabtama way og yihin wax ay ku xisaabtan inaysan sharci ahayn marka waxay rabaa inaan waxba ku baaqan marka calaa kuli xaal in lagu baraarugo weeye sanadka sharciga ina cidaةa shuhuuri cinda allahi itnaa caشhara shahra fi kitaab الlah ywma khalaqa الsamaawaati wاlarض minha arbacaة xurum marka qur-aanka iyo sunada labaduba waxay sheegayaan labiyo tobankan bilood mana banaana kuwa kale in lagu xisaabtama kuwaan in lagu xisaabtamo wey kuwaan in lagu xisaabtamo caamka mar kitaabka idin dhigayo midka shamsiga midka qamariga iyo midka cadadiga waxa dhan kitaabka idin dhigayo wa caaman wa shahran bil laa ukalimuka shahran kula hadlima waa ismu zaman ah, maxaa dhex dhacay ficilka oo ah adamu lkalaam wa usbuucan usbuuc ama toddobaad ictakafta usbuucan wa saacatan saacad saacaddu hadda midii lixdanka daqiiqa aheed maaha waa ah, un qadar zamanka ka mid ah saacadda midda falakigana waa laskaga waa la iskaga iطlaaqaa qadar intii ri la liso waa lagu iطlaaqaa laxda ama wakti aad yar oo qidcatu min azaman waa la iskaga iطlaaqaa saacadda ee un lixdankii daqiiqa maskaxdayda kaa geli saacad waxaa carabtu isticmaali jiray iyadoon saacad ayadan lixdan daqiiqada la oqoonba iyo daqiiqad wax la yidhahdaba wa darfu lmakaani darfu lmakaan huwa smu makaani ismulmakaan weeye isimkaasoo almansuubo lagu nasbiye bitaqdiiri fi bitaqdiiri macna fi fi haddii lasoo qadaro ayadii waxbay jaraysaa waxma nasbinaydo ee waxaa loola jeedaa macnihii ay tusi jirto istiqraarka ahaa shay shay ku dhex sugan macnihii oo kale wey waa isim oo makaan magac u ah oo ficilku ku dhex dhacay ila waxaa la yidhi mar kastaba ficilku markuu dhaca wuxuu u baahan yahay zaman uu ku dhex dhaco iyo makaan uu ku dhex dhaco labadaas u baahan yahy naxw amaama horay amaama horay waxaad dhihi kartaa jalastu amaama shaykh siduu kuugu miaaliyey sheekho hortiisaan fadhiista hadda amaama waa ismu makaan makaankaas magaciisa weeye ficilaana dhexdiisa ku dhaco ah juluuskii khalaas waa la nisbiy waa darfu makaan wa khalfa gadaal waxay leedaa salaytu khalfa اlmaqaami maqaamu ibraahimka gadaalkiisaan ku tukaday hadda khalfa waa ismu makaan waxaana ay tusayda macnafi oo waa maxe ficilka aad samaydoo salaadaas a meesha dhexdeeda ku dhacay ficilkaasaa meesha ku dhex dhacay waa la nasbiyo waa mafcuul fiihi wa qudaama horay amaamu lamidya wa waraa'a gadaal khalfu lamidya wa fawqa kor wa taxta hoos wa cinda agta waxaa la idhahdaa limaa qaruba min almakaan cinda waa makaan kugu dhow waxaa la idhahdaa jalastu cinda zaydin macnaha qariiban minhu waa makaan ku dhoweeye cinda wa maca waa makaan اlijtimaac ismun limakaan اlijtimaac meesha labada shay ku kulmaan wey ismun limakaan اlijtimaac wa izaa'a ku-aadkiisa wa xidaaa ku-aadkiisa wa tilqaa'a ku-aadkiisa وhaadihi ثaلaaثaةu macnaha waaxidu saddexdan waa isku macno oo muxuu yahay waaxidkuna waaxidku xuuya wa huwa muqaabil waa ku-aadka shayga shayga ku-aadkiisa w meesha ku aadanoo ku cabiran wahama darfu makaan makaan ayay tusee wahama halkaas makaan baciidaha lagu ishaaraa horena waa usoo marnay wahama hunaana waa mid dhow amana waa mid baciid ah halkan masale muhimu kugu sheegaya waxay tahay ismu zam'aanka iyo ismu makaanka farqi u dhaxeeya wuxuu ku yidhi wa jamiicu asmaa'i zamani asmaau zamaan dhammaantood taqbalu waxay aqbalee annasba kordhig calaa darfiyati darafnimo lagu nasbiyo asmaau zamaan dhammaantood mid kastaba waa lagu naصbi karaa darafnimo oo ficila iska dhexdhaca waana aqbale kala qaad ma leh laa fara wax farqiya ma ahanin fii dalika fii qabuuli naصbi naصbaha aqbalida ay aqbalaydo bayna almuqtasi muqtas minhaa asmaau zamaan xaaluu ka mid yahay walmacduudi macduud iyo walmubhami mubham asmaada waxaa loo qaybi doonaa asmaau zamaanka muqtas macduud iyo mubham saddexdoodaba darfu zamaannimo waa lagu nasbi karaa isagaa noo fasir doona maxaa loola jeedaa muqtas maxaa loola jeedaa macduud maxaase loola jeedaa mubham isagaa noo fasira laakiin waxaad garataa saddexdoodu isku mid waxay ka yihiin darfu zamaannimo waa lagu nasbi karaa ismu zamaan kasta darfu zamaannimo waa lagu nasbi karaa laa farqa wax farqiya ma ahanin fii daalika ay fii qabuuli nasbi nasbaha aqbalidiisa dhammaan nasbaha way aqbalayaan way aqbalayaan wax farqiya ma ahaanin bayna almuqtasim midka muqtaska ah minhaa asmaau zamaan xaalu ka mid yahay iyo walmacduudi kan macduudkaa iyo walmubhami kan mubhamkaa wax farqiya uma dhexeeyo waxaan u baahanay marka inaan ogaano muqtas maxaa la yidhaah macduudse maxaa la yidhaah mubhamse maxaa la yidhaah taasaan u baahanay wuxuu yidhi wanacni waxaan ula jeednaa bilmuqtasi maa ism yaqacu jawaaban jawaab u noqon kara limata isimkii haddii lagugu weydiiyo mata alistifhaamiya oo la idhaha mata jawaab u noqon kara kaasaa la idhaha mukhtas kaasaa la idhaha mukhtas naxw yowma alkhamiis oo kale haddii lagu yidhaahdo mataa sumta jawaab waa u noqon kartaa inaad tidhaahdo yowma alkhamiisi yowma alkhamiisi jawaabay u noqon kartaa mukhtas waxaa la yidhaha wixii u noqon kara jawaab mataa alistifhaamiya marka wax lagugu weydiiyo mataa alistifhaamiya waxaa lagu leeyahay maala mataa tasiiru oo amase mataa tusaafir maxaa leedahay yowma alkhamiis jawaabay u noqon karta khalaas waa mukhtas marka waa mukhtas mataa qadimta goormaa timid yowma sabti wixii jawaab u noqon karaa mataa alistifhaamiya maxaa la yidhaah mkhtas waay taqul waxaa leedahay sumtu waan soomay yowma alkhamiis macnaa haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhaha mataa sumta markii lagu yidhaha taqulu waxay leedahay sumtu waan soomay yowma alkhamiis wanacni bilmacduud waxaan ula jeednaa maa yaqacu jawaaban waxaa jawaab u noqon kara likam alistifaamiya kam haddii lagu yidhaahdo wax aan uma noqon karaan horta ogow wax aan cadad jawaab uma noqdaan m a lgu yidhi alistifaamiya m maala kam ictakafta lgu yidhi imisaad ictikaafta usbuucan shahran caaman waa inaad sheegtaa kulli waa u noqon karaa waa u noqon karaa wanacni bilmacduud waxaan ula jeednaa maa isim yaqacu jawaaban jawaab u dhici kara maa isim yaqacu dhici kara jawaaban jawaab xaal u yahay likam alistifaamiya wadalika tusaale kalusbuuci washari oo kale wey taquulu waxaa leedahay wow male taquulu wey haddii lagu yidhahdo kam ictakafta haddii lagu yidhahdo oo su-aashaas lagu weydiiye waxay leedahay ictakaftu usbuucan ow shahran ow shahrayni ow sanatan caddadaad sheegi ow yowman ow yowmayni ow yowman walaylatan caddadaad sheegi caddadaad sheegi wanaxni waxaan ula jeednaa bilmubhami maa shay laa yaqacu jawaaban maa shay laa yaqacu aan dhici karin jawaaban jawaab xaal u yahay lishayin shay shaygoo minhumaa mataa iyo kam ka mid ah wax aan mataana jawaab u noqon karin kamna aan jawaab u noqon karin kaasaa la idhaha mubham wadaalika alxiini oo kale wey xiin oo kaleeto walwaqti oo kale hadda haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo adiga inaad ictikaaftay waa lagu ogi zemen inaad ictikaaftay waa lagu ogi markaasaa lagu yidhi mataa ictakafta ama waxaa lagu yidhi kam ictakafta fiiri inaad ictikaaftay waa lagu ogi laakiin cadadkii aan la ogeyn soo maaha waxaa lagu yidhi kam ictikafta imsaad ictikaafta markaasaa tihi waktan aan ictikaaf jawaab miya war wakti inaad ictikaabto waa la ogi taas lagu weydiima masaajidka adoo dhex fadhiyaaba lagu ark laakiin kam imisa kam ictikafta jawaab ma u noqon kartaa wakta xiinan xoogaa wt xoogaa zamana waxaas wakti ma noqon karaan ama kam sumtaa lo imisaad soomta xiinan xoogaa zamanaan sooma waxa warba maaha waxa kaasaa la idhaha mubham oo aan kam haddii wax lagugu weydiiyana jawaab u noqon karin haddii lagugu weydiiyo mataac alistifaamiyana aan jawaab u noqon karin taqulu waxaad leedahay jalastu waan fariistay xiinan waqti ah, wa waqtan ayaan fariistay waa isla macno wa amaa asmaau lmakaan asmaa lmakaan falaa yantasibu kordhig mimaa minhaa asmaa lmakaan xaala uu ka mid yahay calى darfiyati darfnimo ku nasbasma oo ku kor dhigmi maa ilaa ثalaaثaةu anwaac maa asmaaء makaan saddex nuuc kaliyaha darfu makaannimo lagu nasbi kara inta kale darfu makaannimo ma aqbalaydo laakiin asmaaءuلzamaan maxaan soo ogaanay dhammaan waa lagu nasbi kara asmaaء الmakaan darfu makaannimo waxaa lagu nasbi karaa saddex nuuc bis وama asmaaء الmakaan falaa yantasibu kor dhigmi maa minhaa asmaaulmakaan xaaluu ka mid yahay calaa darfiyati darfnimo ku kordhigmi maa ilaa alaaatu anwaacin nucyaalo saddexa maane alawalkan ugu horeeya almubhamu wey mubham ah, maxaa la idhaha mubham fiiri hoos ka fiiri almubham alawalu almubham wa huwa maa laa yaktasu bimakaanin bicayni waa isimka makaan aan ku gaar ahayn walaa tucrafu xaqiiqatuhu ilaa bimaa macahu min mudaafin ilayh xaqiiqadiisana lama gara karo ilaa mudaafuleyiga un maahane mudaafuleyiga ama ishaarada lagu gara kara kaasaa la yidhaha maxaa la yidhaha mubham maa laa yaktasu bimakaani waa isim aan makaan kaas ku ahayn magac makaan gaaru iska leeyahay maaha ko walaa tucrafu xaqiiqatuhu ilaa bimaa macahu min mudaafin ilayh aw ishaarata xaqiiqadiisana lama gara karo ilaa mudaafulayhiga la jira ama ishaare maahan kuwaasaa waxaa la yidhaahdaa mubham alأwl almubham almubham almubham wadaalika tusaalihii ka asmaa iljihaad waa jihooyinka magacyadooda jihooyinka asiti asmaada ha isku dhihin mudaafu ilayhiga ka sifee mudaafka ha ka sifayn asmaadu lix maaha waa ka badan yihiin ee jihooyinka li ah, lixda jiha la yidhah ah, ma ahan afar jiho waa lix ka asmaa اjihaati waa jihooyinka magacyaalkooda jihooyinka asiti lixdaa wahiyo lixdii jiho fawqu qarwi fawqu marka la yidhaahdo haddaan mudaaf ilayhi la daba dhigin amaan ishaaro la daba dhigin ma la fahmi karo fawqa haddaan idhaahdo fawqaka adiga korkaaga ha waa la fahmi karaa oo hadda meeshaan masjidka sakfigiisa iyo madaxaga udhaxayda fawqaka waa tahay soo ma haddaan idhaahdo fawqa almasjidna sanqaafka masaajidka wixii ka koreeyu ka bilaabana haddaan idhaahdo fawqa saxaabna lagu ka bilaabana daruurta haddaan idhaahdo fawqa samana samada ka kor haddaan idhahdo fawqa alcarshina carshiga ka kor marka ilaa mudaaf lagu daro ma la fahmaayo meel wax laga bilaabo Ah, meel laga bilaaba lama fahma waa inaad mudaafiley horta ku darta so uma jeedid marka mudaafulehiga ayaa lagu fahmaa ha ahaatee waa mubham see mubham ku yahay hadda haddaan mudaafileyh xataa ku darno ma iska mubhama ha maxaa yeelay haddaan ku idhaahdo fawqa ra'sika meesha laga bilaabaa fahma madaxaagaa laga bilaaba laakiin halkay ku dhammaanay lama garanayo ilaa haddaan idhahdo fawqa ra'sika madaxaaga horta wixii ka koreeya wey soo ma madaxaagaa laga bilaaba ilaa halkii sanqaafka gurigu waa fawqa ra'sika aلصaxaab fawqa ra'sika aلsamaa fawqa ra'sika alcarshu fawqa ra'sika kulu fawqa ra'sika meel ay ku dhamaahayda lama yahay o wa taxtu taxtu waa la mid yay ka hoosaydaa taxta alqadam haddaan idhahdo cagta hoosteedu soo ways soomaa haddaan idhaahdo taxta saxaabna waa un daruurta wixii ka hoos haddaan idhahdo taxta sakfi sanqaartana wixii ka hoos haddaan idhahdo taxta samaa taxtada marka ilaa wax loo idaafeeyo lama fahmi meel horta laga bilaabo haddii la sheegana bilowgaa la fahmaa damaadka la fahma oo haddaan idhahdo xataa taxta alqadam haddii cagta hoosteeda ka bilaabo lakin halkay ku dhammaan toddobada dhul horta waa ungaar meel ay ku dhammaato gaaro ma jiro dhamaan waa taxta marka waa mubham meel nihaaye ay ku dhammaato male waa yemiin midig yemiin goormaa la fahmi karaa yemiin keligeed meel taagan ma jirtaa may lama fahmi karo waa in qof loo idaafeeyo yemiinaka khalaas markaasaa la fahma adiga midigtaada marka shay loo idaafeeyaa midig imaane ee midig meeshaan hawadaa taagan lama arko waa wax loo idaafeeyo haddii marka lagu idaafeeyo lagu yidhahdo yamiinaka adiga midigtaada meesha laga bilaaba waa gacantaada midigtaada wii xagga ka xiga laakiin halkaa lagu dhamayna ilaa aakhir dunya meel gaaray ku dhammahayda male waa mubham wa shimaal waa la mid horta waa in wax loo idaafeeya shimaal keligiis meel taagan ma jiro shimaalaka bidixdaada ka bilow ilaa meesha adduun ku dhamaado oo dhulku halkan ugu dhamaado dhulkaan ula jeeda meesha dhulka ugu dhamaado miyaad garan adigu khalaas waa mubham marka waa mubham haye wa amaamu horay horta ilaa cid loo idaafeyo horada la fahmima waa in cid loo idaafeeyo si looga bilaabo soo ma jeedid yuu ka horeeya amaamaka adiga hortaada khalaas jilbahaaga ka bilow ilaa dhulku meeshu ku dhamaado wa khalfu gadaal dhabarka ka bilow ilaa dhul meeshu ku idlaado saasuu dhihi jire sheek cabdullah waxa waye meel ay ku dhamaahayda lama yaqaan waa mubham saasaa loo yidhahda marka horta ilaa wax loo idaafeeyo lafahmi ma meel laga bilaabo marka loo idaafeeyo maxaa la fahmaa bilowgii laakiin dhammaadkii lama fahmayo ah, mubham saasaa loo yihaha asmaadaas marka darfumakaanimo waa lagu nasbi karaa mubhamka waa lagu nasbi karaa iyo wamaa ashbaha wixii shabaha waxaadna leedahay wahiya fawqu damaad saare mana tanwiininaydi saasaad ushaqle sharxaa kuu sheegay sida loo shaqlay wahiya fawqu wataxtu wayamiinu washimaalu waamaamu wakhalfu wamaa ashbahaha ad leeda saasaa loo shaqlaa ku le sharf waay waani nuuca labaad nuucaas marka oo mubhamkaa sida asmaauljihaad oo kale darfu makaannimo waa lagu nasbi karaa mithaalna waa nagii sheegnay oo waxaad leedahay jalastu amaamaka hortaadaan fariista amaam marka waa nasbisanta xayra waa makaan oo ficil ku dhex dhacay waani nuuca labeeya asmaa weye wadaalika tusaalihii kal waa miilka oo kale miilku waa arbacatu aalaafi khadwa afar kun oo tilaabo wey tilaabadiina waa meeqa cagood meeqa cagood wey eh? saddex cagood wey saddex cagood soo fikiga kuma qaadan waxa weeyaan kul khaطوة ثaلaaثaة aqdاam saddex cagood wey adiga cagtaada saas dhulka u dhig ka qaade faraha meesha yiileen cag kala dhig faraha meesha yiileen cag kala dhig intaasaa leeda hal tilaab ila tilaabta lafteeda miisaan rabo ah, qaar waa fogeyna tilaabta qaar waa yarayna waxaa rabaa wax la xadeeyey marka miilki waa meeqa tilaabo afar kunoo tilaabo tilaabtina waa meeqa cagood ha cagta laftigeeda waa tiriyan Ah, cagta waa int imisa farood ah, fartiisa waa meeqa tin ay yidhahdeen fuqahadu ah, wax walba wa waa tiriye fuqahadu fartan xataa way sheegayen inta tin ay ta dhowr tina la isgarab dhigaa hal faray la ekaane wixii waxaa rabaa wax la dabdiyey hmm. marka halkii mil waa afar kun afar kun oo tilaabo walfarsaki farsak farsakina waa saddex mil waa saddex mil wlberiidi beriidkii waa afar farsaq dalika tusaalihii naxwu sirtu waan socday miilan hal miilaan socday hal miil aan socday sirtu waa ficli faacil miilan waa ismu makaan makaankaas ficila ku dhex dhacaya waa ficilka socodka ah waa mafcuul fihi mansuub wey whaaliu nuuca saddexaad oo lagu nasbi karo darfu makaannimo maa shay weeye kaana ahaaday mushtaqan mid laga soo dhambashay min masderi caamilihi caamilkiisa masderkiisa naxwu jalastu waan fariistay aw ardadii sarfiga jalastu waan fariistay yjlisu ah, jalastu waan fariistay ajlisu waan fariisana maxaa laleeyahy ismumakaanka majlis sax wey majlis waa la kasrina majlis aa laleeyahy ah, majlis waa kaasa jalastu waan fariistay majlisa zaydin zayd makaanu fariisigiisa hadda fiiri majlis halkaa laga soo qaatay jalasa masderkeeda laga soo qaatay jalasa waa ficil waxa waa laga soo qaataa waa masderka ficilka wax lagama soo qaato masderka asala marka majlis halkaa laga soo qaatay jalasa masderkeeda marka darfu makaannimo waa lagu nasbi karaa qaal la wa qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi ilaahay wuxuu nooga warramayey jinkii waxay yidhahdeen wa annaa annagu kunnaa waxaan ahayn naqcudu kuwa fadhiista minhaa samada xaggeeda maqaacidda makaanu fadhiyaal lisamci makaanu fadhiyaalkaasoo lisamci maqal u sugnaaday ama lisamci liajli samci inaan bal malaa'igta warkeeda dhegaysanno aan samada meelahaas u farfariisan jirin si aan dadka wax sheega wax ugu soo sheegno maqaacidadaasaa la rabaa darfu makaannimo lagu nasbiyey oo naqcudu naqcidooda ku tacaluqeeda wuxuu ku yidhi wamaa caddaa wax alla wixii ka soo hara haadihi alaaثa saddexaa lagu sheegay waa asmaada mubhamka iyo asmaaulmaqaadiir iyo maa kaana mushtaqan min masdari caamilihi saddexdaas wixii ka soo hara oo ismulmakaan ah darfu laguma nasbi karo wuxuu ku yidhi wamaa caddaa wixii ka soo hara haadihi alaaثata saddexdan saddexdan alanwaaca ee nucyaalka ah min asmaaءi اmakaani xaala uu ka mid yahay laa yajuusu ma banaana intisaabuhu kordhigmidiiso calaa darfiyati darfnimo uu ku kordhigmo ma banaana inuu darfnimo ku kordhigmo falaa taqulu ma dhihi kartid jalastu waan fariistay albayta ma banaana carabiga maana lagu leeyay albayta waana ismu makaan ma banaana walaa salaytu اlmasjida masjidkaan ku tukada ma banaana walaa qumtu waan istaagay aariiqa makaan darfmakaani baan ku nasbina ma banaano maxaa la samaynaa walaakiin xukmu xukunkiisa an tajura waa inaad ku jerto bifi waxaad leedahay jalastu fi lbeyti wa sallaytu fi lmasjidi wa qumtu fi ariiqi fi ayaad gelina fiir meeshaan sharaxa qaaciduu ku siinaa si aad u garato qaybta aan la ogolayn darfumakaanima in lagu nasbiyo wuxuu kuugu sheegayaa meesha uu ka qabtay wamaa caddaa haadihi alaaثaةa alanwaac min asmaaءi اmakaani laa yajuusu intisaabuhu cala darfiya wakadalika sidaas waxa ah kulu maa ism dhammaantiis kaana ahaaday min aduruufi اlmakaaniyati mid ka mida kulu maa ism dhammaantiis kaana ahaaday min aduruufi اlmakaaniyati xaalo uu ka mid yahay mukhtasan maxaa la idhaha mukhtas wa huwa maa ism weeye lahu uu u sugnaaday ismun magac min jihati nafsi xagga nafsadiisa waa wixii magac gaara iska leh o walahu aqdaarun jihooyinna leh jihooyinkoo taxwiihi koobayda fiiriya jihooyin koobaya ka daari gurigu ma leeyahay jihooyin kooba hadda masjidku annaga mana koobay waana koobay maxaa yaele kor waa naga xigaa midig waa naga xigaa bidx waa naga xiga amaamana waa naga xiga kalfana waa naga xiga xataa taxta waa naga xiga xayna waxaan ku taagana waa masjid shayga saasaa la yidhaahdaa waxa weeyaan muqtas ma banaana basfu makaanimo in lagu nasbiyo maa lahu aqdaarun waa wax jihooyin leh jihooyinkoo taxwiihi koobe ka daari sida guri walbeyti guri walqasri sar wadariiqi wado wasuuqi suuq walmasjidi masjid waljaamici masaajidka weyn walqaryati tuulada walmadiinati magaalada weyn walbaladi magaalada washaami shaam walyamani walciraaq wamaka wadayba waa magaca madiina iska leeda dayba waa madiinatu rasuulilah fahaada kuluhu laa yanqaasu masmu laa fiiriya marka shay kasta oo jihooyin shayga koobaya iska leh jihooyin shayga kooba shaygu waa ku koobay waxaa la yidhaha waa inuu kor kaa xigo waa inuu horay kaa xigo waa inuu midig kaa xigo waa inuu bidix kaa xigo waa inuu gadaal kaa xigo wa inuu hoos kaa xigo shaygu markaasuu ku koobay soo maa annaga hadda masjidku waana koobay sidaas darteed adaxaawi caqiidadiisa wuxuu yidhi ilaahay markuu kaa laayay laa taxwihi jihaatu sit ilaahay jihooyinka lixdaahuma koobaan annaga jihooyinka waana koobay koray naga xigaa midigay naga xigaan bidixay naga xigaan gabaal waa naga xigaan horeyna waa naga xigaan oona naga hoosey dhexdan kaga jirna makhluuq kasta jihooyinku waa koobaya ama allaha jihooyinku ma koobi kara ah. laa taxwiihi jihaatu sit lixda jiho ilaahay ma koobaan koobiddu waa shay aad dhexda uga jirto dhinac walbana kaa xiga soo ma jeed ah. dhinac walba kaa xiga marka shayga noocaasa dafumakaanimo laguma nasibi karo albeyt almasjid kulligood waa saas waqwluhum waqwluhum dakaltu waxaa la arkay marka hadda waxaan soo nidhi almasjid darfu makaanimo laguma nasbi karo waxaa la arkay qaar ku hadlaya maxaa laga leeyay oo nasbiyey wuxuu ku yidhi waqwluhum carabta qowlkooda oo ay yidhaahdeen dakaltulmasjida masjidkaan galay darfu makaan maaha dakaltu lmasjida wa sakantu waan degay albeyta qowlkaasi waa mubtadeday wa qawluhum mubtada khabarkii sug wa qawluhum carab hadalkood dakhaltulmasjida ay ku qawleen wa sakantulbeyta gurigan deg ay ku qawleen mansuubun waxaa lagu nasbiyey cala tawasuci waasacsasho iyo ballaarsi biisqaadi lkhaafidi xarafkii hoos dhigayey la rididiisa layska riday ayaa lagu waasaxsaday waxay ahayd dakaltu fi masjidi ah, dakaltu fi masjidka dhexdiisaan galay saasay aheed masjidka dhexdiisa ayaan galay wa sakantu fi lbeyti gurigan degay markaasaa xarafkii jaara la tuuray marka maxaa la idhaha mansuubun binazci اlkhaafid aa la waxaa lagu nasbiyey binazci اlkhaafid xarafkii waxoos dhigaya laga siiyo ee darfumakaanimo maaha mansuubun binasci اlkhaafidi xarafkii waxoos dhigaya laga siibey marka waa sacsiyaa la iska yidhah wallah subxaana wa tacala aclam wslى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mحamed